الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الضمير الأمثلة أنا لا أتأخر في الصباح نحن نعرف الواجب أنت تحب الوطن أنت تطيعين المعلمة ما أكرم المعلم إلا إياك هو مولع باللعب الضمير wuxuu ka mid yahay macaariftii aynu soo sheegnay almacrifa wanakira ismiga marka loo qaybiyo macrifta ama macrifada ayaa tirsan waxaa ka mida ah oo aynu soo qaadanay laba macrifta ka mida ah, oo ah alcalam magacii gaarka ahaa iyo waxaynu soo qaadanay almucarafu bilalif walla wixii an lagu macrifiye adamiir anwaacda macrifada kii saddexaad weeye lix baynu ka qaadan doonaa insha allahu tacaala ama sida badan lix baaba laga dhigaa haddii eh, lixda laga badinaya toddobaay macrifadu gaadhaan eh, ama waa sita ama sabca la gaadhsiiya marka sitaynu ka qaadan doonaa lixda ugu caansan eh, adamiir <clears throat> waa kii saddexaad markaa macrifta waa damiirkii ama magacuyaalkii wuxuu yidhi alamila <clears throat> ana laa ata'aharu fi sabax anigu dib uma dhaco ama ma habsaamo subxii naxnu nacrifu lwaajib waxaan garanaynaa waajibkeenna anta adigu tuxib lwaana wadanka waad jeceshahay anti adigu eblaayahay tuiiciina almucalimata macalimada waad aqbashaa waad yeeshaa ama waad maqashaa maa akrama almucalimu macalinku ma ikraamin ilaa iyaaka adiga mooyaane ma ixtiraamin ma sharfin macalinku adiga mooyaane cid kale huwa isagu mulacun bilib wuxuu jecel yahay ciyaarta wa mulacun bilib <clears throat> ana laa ataaharu fi sabaax damiirka halkaa ku jira waa ana ana <clears throat> naxnu nacrifu lwaajib damiirka ku jira waa naxnu labadaasi ana iyo naxnu damiirka waxaa la dhaha mutakalim ana iyo naxnu waa mutakalim marka qofka hadlayaa hadduu keligii iska hadlayana ana buu odhanaya haddii uu jamac la jiro oo dad afgooga ku hadlayana wuxuu odhanaya naxnu anta tuxibu اlwaطana iyo anti tuطiiciina اlmucalima labadaasina waa mukhaaab anta nin keliyuu la hadlaya antina gabar keliya ayuu la hadlaya waa mukhaaabkuwaas waa kuwii lala hadlayey <coughs> damiirkoogii ma akrama almucalimu mucalinku ma ikraamin ilaa iyaaka adiga mooyaane iyo huwa isagu muulacun bilacib ma akrama almucalimu ilaa iyaaka waxaad ku dartaa anta iyo anti iyo iyaaka iyaaka adiga waa mukhaaibku asal ma akrama almucalimu ilaa iyaaka adiga mooyaane cid kale ma ikraamin anta anti iyaaka adiga oo mukhaaab buu ka dhigay saddexda huwa muulacun wuxuu jecel yahay bilacibi ciyaarta ayuu jecel yahay huwa muulacun bilacibi huwa isaga damiirkaasina waa haayib marka ana naxnu anta anti iyaaka huwa marka u horaysa waa damaayir magacuyaal weeye kuwaas saddex baa loo qaybinaya maa yadullu calaa mutakalimin wma yadul calى mukhaaabin wma yadul calى haa'ibin wixii wax kutusaya qofka hadlaya mutakalimka ka hadlaya ana iyo naxnu wey wma yadul calى mukhaaabin qof lala hadlaya wixii kutusaya waxa weeye anta iyo anti iyo iyaaka ayaa ka mida iyo wma yadul calى haa'ibin wax maqan wixii kutusaya oo hu ah marka carabiga sidaasaa loo qaybiyaa damaa'irta saddexdaa nooc weya qofka hadlaya wuxuu kutusaya waa mutakalim mutakalim buu kutusaya mutakalim baa laydhaa ka lala hadlayo waa mukhaaab iyo ka maqan bay idhaahdeen qofka hadlaya iyo ka lala hadlaya hadalka loo jeedinayo wixii ka soo hadhay waxay idhahdaan hayb xataa hadduu joogo meesha uu xaadir yahay mar haddaanu ahayn qofka hadlaya iyo ka lala hadlaya hadalka loo jeedinaya haddaanu ahayn waxaa la odhanaya waa hayb ama ha maqnaado bilficli meeshaa ka maqnaado wadahadalka ama xaadira ha ahaado saddex qof hadday wada joogaan oo midi hadlo midna uu la hadlo ka kalena uu ka sheekaynayo isaga ka hadlayo ka hadlayaa wuxuu noqonayaa mutakalim wuxuu odhanayaa ana ana ka lala hadlayaana wuxuu noqonayaa mukhaaab oo wuxuu odhanayaa anta ana ukalimuka anta ka laga sheekaynayaana wuxuu noqonayaa haayib isagoo xataa meesha jooga huwa yuriidu minka buu odhanaya isagu wuxuu kaa doonaya ka isagu leeyahay waa kan taagan halkanuu taagan yahay laakiin maadaama aanu ahayn qofka hadlaya iyo ka lala hadlayo huwa baa loo isticmaalayaa oo damiir eh, yani hayba ah oo wax maqan oo kale damiirkiisii laakiin maqnida waxa looga jeedaa un qofka hadlayana ma aha ka lala hadlayana ma aha carabigu markaa mutakalim iyo mukhaaab iyo hayb buu qaybiya halka ingiriiska oo kale maalan uu ka idhaahdo si kaluu dhiga ingiriisku wuxuu idhaha qofka koowaad first berson iyo qofka labaad second berson iyo qofka saddexaad third berson ayuu idhaahda marka macnihiisu qofka koowaad muxuu noqonaya qofka koowaad tiru ka dhiga isagu qofka koowaad waa qofka hadlaya qofka labaadna muxuu odhanaya muxuu noqonaya ka laga hadlayuu noqonaya mukhaatab qofka saddexaad buu odhanayaa kii maqnaa marka ama ha joogo ama ha maqnaado yacni waa istilaax laa mushaaxata fi listilaax wixii doonaya loo bixiyo laakiin maqsuudku waxa weeye almutakalim waa qofka hadlaya almukhaaab waa qofka lala hadlayo kuwaasi wa shakii kama taagna aayib marka la dhaha u qaadanayn inuu meesha ka maqan yahay wuuna maqnaan karaa huwa qofkaad leedahay huwa waa qofkan ku ag jooga laftiisa ee aanad la hadlayn isaga eed isaga ka sheekaynaysa laftiisa huwa unbaad oraysa huwa jaa macana jalasa macana huwa hada اljaalisu macana wahuwa yuriidu minka kada wakada isagoo halkan fadhi aad leedahay ninkani isagu wuxuu doonayaa waxaasuu rabaa huwa mulacun bilacib alqaacida adamiiru ismun macrifatun yadullu cala almutakalimi aw almukhaaabi aw alghaayb damiirku horta waa ism ficiliya xarfa meesha ka baxay damiirku waa ism macrifatun macrifana wey waa macrifo marka ismiga loo qaybiya nakira iyo macrifo damiirku waa macrifo wax la garanayo oo mucayana buu ku tusaa lannahu kaugu macrifo badani waxa weeye qofku markuu yidhaha ana mutakalimka aniga markuu idhaha adigu yaa tahay lama odhanayo lanna waaba la arkaya isagiiba hadlay naxnu markuu idhaahdo cidduu matalayo tafsiir xoogaa waa loo baahan karaa markaad anaga leedahay ama eh, inaga leedahay yaad ujeedaa laakiin waa macrifo waa qofka ku horjooga iyo inta ka wakiilya anta markaad tidado qofka aad la hadlayso iyo anti huwa iyo hiya marka la dhaahdana waa macrifo kaasaa ugu fog macrifada kolkuu qaybka yahay isaga markaad tia ama iyada tidado yaad sheegaysaa waa qof laga yaabo meeshaba inuu ka maqan yahay huwa iyo hiya kaana waxa macrifeeya marjica uu u noqonayo cid baa laga soo sheekaynaya marka u horraysu lagama bilaabo isaga iyo iyada lagama bilaabo horta waa inaad hadalka soo bilowdo nin baan suuqa kula kulmay markaasaad huwa odhanaysa ra'aytu rajula fi suuqi wa huwa maala yabiicu ashyaa jamiila wa huwa baad odhanaysa huwadaasi rajulkii aad aragtay meel uu noqonayo ayaa jira markaa saddexda noocee damaa'irtu ka kooban tahay mutakalim iyo muqaadab iyo qayb saddexduba waa macrifo cid mucayana ayay ku tusaan adamiiru ismun macrifatun yadullu calaa mutakalimin ama cala lmutakalim qofkii hadlayay ku tusa aw lmukhaaab ama kii lala hadlayay ee lala khidaabtamay aw lghaayib ama labadaa wixii ka soo haray labadaa wixii ka soo haray walow lam yakun ghaayiban yaanu maqnaanin be labadaa wixii ka soo haray تمرينات استخرج الضمائر التي تعرفها في الجمل الآتية بل هذا الضمائر تاعت قرنيس ورنتي التي تعرفها لأن كوا ماشي كجرا ولا غيا بين أن تقرني بج دعكرت أنت تأمر ونحن نطيع هذا هو أمر كاد بحنيسا أننا وحنا صارنا أنه أمر كقاضم أنت هي نحن أنت هو ضمير مخاطب نحن هو ضمير متكلم الشمس والقمر هما المصدر الأكبر للضياء الشhamس والqamar huma labadoodaasi almasdar اlأكbar waa masderka koobaad waa isha koobaad mudiyaa iftiin laga helo iftiinka laga helo marka huma baa halkaana ku jirta waa damiiru hayba ama damiir hayba wey الزuraac والsunaac hum asaasu الharwa الزuraac kuwa wax beera zarciga wasunaac iyo kuwa wax sameeya warshadaha iyo wixii lamida farsamada hum asaasu harwa dhaqaalaha harwa iyo hantida asaaskoogu weeyaan antum rijaalu اlhad maadaama aad dhallinyartii tihiin idinku waxaad tihiin rijaalu اlhad beri raggeedii ayaad noqon doontaan antum ضع ضميرا مناسبا في أول كل جملة من الجمل الآتية أقوم من النوم مبكرا أنا بعد كورسينس أنا أقوم ضميرك E, tumashidu shacrahaa kula yowm maxaa la odhanaya anti mise hiya anti haddii la ydhaa tumashidu shacraki bay noqon lahayd hiya tumashidu shacrahaa kula yowm maalin kasta way feedhaa timheed yusaaciduuna alfuqaraa hum yusaaciduuna alfuqaraa way caawiyaan tashkuru man yusaaciduka waxaad u mahadnaqaysaa qofka ku taageera anta tashkuru man yusaacidaka tatabiciina tattabiciina oo tatbaciina qawaacida sixati waxaad raacaysaa hiblaayo caafimaadka xeerashiisa waa inaad dabaqdo anti tattabiciina qawaacida sixati nukrimu dayfa waxaan ikraamnaa ama karaamaynaa martida naxnu nukrimu dayfa bac damiiran munaasiban badla alaclaam alatii fi ljumal alaati dhig damiir ku habboon halkaa calaamta badla alaclaam adoo calamka iska tuuraya calamka meeshiisa damiir ku habboon dhig magacna iska tuur caliyun yasiidu samak caliyu kalluumaysanaya caliyunta iska tuur calamka damiir ku bedel caadi maxaa halkiisa galaya huwa qofka marka laga hadlaya magaciisa la sheego huwa iyo hiya iyobaa damiirka haayibka halkiisa galaysa huwa yasiidu samak alxasanaani labadii xasan zaaraa xadiiqat alxayawaan maxaa la odhanaya humaa zaaraa xadiiqat alxayawaan azaynabaatu shaahadna waxay arkeen daawadeen way soo arkeen alahraama ahraamtii mise huna zaynabaadkii badnaa huna bay noqonaya shaahadna alhraam almuxamaduuna yastaximuuna yastaximuuna bimacnaa yakhtasiluuna waxay ku maydhanayaan maxay fi nahri haye hum yastaximuuna fi nahri adamiiru lmunfasil darsigana darsigaa hore waxaynu ku sheegnay damiirku wuxuu yahay maa huwa damiir iyo inuu u kala baxo damiirku mutakalim iyo mukhaaab iyo aa'ib u qaybsan adamiir lmunfasil waxa weeye aqsaamta damaa'irta ayuu ka mid yahay waa damiirka keligii istaaga munfasil ka go'an kelmad kale aan la xidhiidhin ee keligii istaaga ayaa la dhaa munfasil lannu damiirku wuxuu qaybsamaa munfasil iyo muttasil muttasil muttasil markuu yahay waa ka wax la xidhiidha ee waxa ka horeeya raaca sida maalan markaad tidhahda kharajtu darabtu akaltu taadaasi waa damiir mutasila waxa ka horeeya la xidhiidha markaad tidhaahda maalan darabaka darabahu haada iyo ka afkaasi waxa weeye waa damiir mutasila damiirka munfasilkii waa damiir keligii istaaga sida kuwii marka soo maray ana iyo naxnu anta anti huwa hiya damiir keligii istaaga oo kelmadda ka horaysa aan la xidhiidhin ama lala xidhiidhin ayaa la dhaha adamiir lmufasil adamiir lmufasil siduu inoo soo wado kitaabku waa laba nooc oo keliya waa taqaanaan waa qaybta ana iyo naxnu ka bilaabanta iyo qaybta iyaaya iyaanaa ka bilaabanta ana iyo naxnu waa labiyo toban iyaaya iyaana iyaguna waa labiyo toban noocii la soo qaado damayrtaba labiyo toban baa laga dhigaa qaybta hore waa ana iyo naxnu labadaas waa mutakalim mukhaaabku waa shan anta waad nin la hadlayso adiga anti gabar keliya aad la hadlayso adiga antuma ood laba qof la hadlayso mudakar iyo muanaf waxay doonaan noqdaan antumaa labadiinaas iyo antum idinka oo rag badan aad la hadlayso antunna ood haween badan la hadlayso shantaas waa mukhaatab anta anti antumaa antum antunna dhammaantood waa lala hadlaya hadalka waa loo jeedinaya shan hayba ayaa ku hadhay huwa isaga hiya iyada humaa iyaga oo laba hum iyaga oo rag badana hunna iyaga oo aad uga jeedda haween badan hantaasina waa aayb marka waa laba mutakalima han mukhaaaba iyo han haayba labiyo tobankaas wey labiyo tobankaas waa nooc ana iyo naxnu ka bilaabo labiyo tobanka kale waxay ka bilaabmaan iyaaya oo aniguna iyo iyaana anaga labadaas waa mutakalim iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakunna shantaasna waa mukhaaab iyaahu iyaaha iyaahumaa iyaahum iyaahunna shantaasina waa haayibkii labadaa nooc oo mid labiyo tobanaa weeye damiirka munfasilkii adamiir اlmunfasil waa laba nooc wuxuu yidhi almila ana saamicun anigu waan maqlaa waan ku maqlaa oo kale naxnu muiicuun anagu waxaan nahay muiiciin kuwa adeeca anta mujtahidun adigu mujtahid baa tahay anti nadiifatun adiguna heblaaye waxaa tahay nadiif ana naxnu labadaasi oo mutakalimkii anta anti wuxuu ka soo qaatay mukhaaabkii waxaa ka dhiman antuma antum iyo antunna saddex kale huwa aahiru اlqalb waa qof qalbi fiican hiya muhadabatun iyadu way akhlaaq badan tahay weyde badan tahay weyde bay leedahay iyaaya aniga madaxa ayuu ammaanay almudarisu macallinku anigu macalinku i ammaanay danna rajulu ninkuu wuxuu u malaynayay saciidan saciid iyaaka inaad adigu tahay ayuu moodaya danna rajulu ninkuu wuxuu u maleeyey saciidan saciid iyaaka adiga ayuu moodayey inaad saciid tahay marka huwa iyo hiya waxay ka taagan yihiin qaybtii qaybka ahayd huma iyo hum yahunna ayaa ka dhiman saddex kale iyaaya iyo iyaaka noocii labaad weeye iyaaya iyana labadaas waa mutakalim iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakunna iyaahu iyaha iyaahuma iyaahum iyaahunna waa qaybtii kale iyagu alqaacida wuxuu yidhi adamiiru lmunfasil damiirka munfasilkiihi maa yumkinu nudqu bihi waxdahu waa waxa ay suurowdo in keligii lagu hadlo maa yumkinu waa waxay suurtagal tahay annudqu bihi in lagu dhawaaqo waxdahu keligii ana damiirkii oo keliya ad ku hadli karta min ayri an yatasila isagoon la xidhiidhin min ayri an yatasila isagoon la xidhiidhin bikalimatin ukhraa kelmad kale keligii buu kan istaagaa keligii baa lagu dhawaaqaa jumlada ugu horayn karaa damiirka kale ee kasoo horjeeda mutasilka laydhaa keligii laguma hadli karo waa inuu kelmad kale la xidhiidho yajibu an yatasila bikelimatin ukhra hadalkana laguma bilaaban karo oo uguma horayn karo addamaa'iru almunfasilatu alkhaasatu birafci hiya addamaa'iru damiirada damaa'irta almunfasilatu keligood istaaga alkhaasatu birafci oo rafco ku gaara xagga icraabkana fii maxalli rafcini hiya waxay tahay labiyo toban ka tirso ana للمتكلم qofka keliya hadlay نحن lilmutakalimiin dad badanoo hadlaya qof keliya afkooga ku hadlaya uu leeya annaga ma inaga ah anta lilmukhaaطabi anti lilmukhaaطabati tii lala hadlaya antuma lilmukhaaطabayni labadii ninee lala hadlayay aw ilmukhaaطabatayni ama labadii gabdhoodee lala hadlayay ama iyagoo isku jira oo nin iyo naaga antuma un baad odhanaysa waa labadii oo dhan noocay doonaan ha noqdaan labada labadii qofeed la hadlaysa antuma baad odhanaysa antum lilmukhaaطabiin bay u sugnaatay raggii lala hadlayay antunna lilmukhaaطabaati haweenkii lala hadlayay marka lilmukhaaطabi lilmukhaaطabati lilmukhaaطabayni aw ilmukhaaطabatayni lilmukhaaطabiina lilmukhaaطabaati huwa lilghaa'ibi kii maqna hiya lilghaa'ibati tii maqnayd humaa labadooda lilghaa'ibayni labadii ninee maqnaa aw ilghaa'ibatayni ama labadii dumar ahay maqna hum lilghaa'ibiin raggii maqna hunna lilghaa'ibaati haweenkii maqna lilghaa'ibi wاlghaa'ibati wاlghaa'ibayni wاlghaa'ibatayni wاlghaa'ibiin wاlghaa'ibaat damiirka labiyo tobana waxaynu nii saddex baad u qaybinaysaa laba mutakalima ana iyo naxnu an mukhaaaba anti anti antu anta anti antuma antum antunna an aaiba huwa hiya huma hum hunna saasaad u tirinaysa adamaa'iru lmunfasila qaybtaasi marka alkhaasatu birafci buuhi mubtada iyo wax lamid ay noqdaan weligood waa fii maxali rafcin qaybtaasi meel godan bay dhacaan maala na saamicun markuu lahaa ana waa fii maxali rafcin mubtada raabku mar baynu kusoo noqon doonaa mubtada weeye qaybtaa ana iyo naxnu waxay ku gaar tahay rafcah fii maxali rafcin weeye daa'iman adamaa'ir lmufasila alkhaasatu binasbi qaybtana nasbahay ku gaarta weligeed waa fii maxali nasbin hiya iyaaya iyaana iyaaya iyaana labadaas soo maaha mutakalimkii mukhaaabka ku xijisi kutubta qaarkood sida ay u kala hormariyeen waa khaldayaan iyaaya iyaana maxaa ku xiga aniga halkan iyaahu bay qoray iyaahu kuma xigi karto tartiib bay leedahay loo tiriyo iyaaya waa inaad ka bilowdo qofka keliya ee hadlaya iyaana jamaca qofka hadlaya jamac matalaya labadaas waa mutakalimkii saasay iyaguna u kala horeeyeen shan mukhaataba oo kala horreeyay ku xijisiin iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakunna hantaa mukhaadabkaa ku xigtay shan haayiba ku xijisiyo iyaguna tartiibsan iyaahu isaga iyaahaa iyaahumaa iyaahum iyaahunna sidanuu aniga igu qoray hadda halkan iga muuqataa way khaldantaha tartiibkii way khilaafsantahay saasuu idin wada qoray miya madbacadaha imika waa la yska soo daabaca waa la soo rogaawon waxa weeye tijaara iyo ganacsi bay u jeedaan inay wax saxaan iyo maaragta sidii kutubtii hore loo daabici jiray imika ma jirto meel walba qish iyo khiyaama la geliyey waayahay waa inaad u kala tartiibiso laba mutakalima iyagaa laga bilaabaya shan mukhaadaba iyo shan qayb damayrtaa iyaaya yayaana yayaaka yayaakiy noocaasi daa'iman waa fii maxali nasbin fii maxali nasbin marka marka u horeysa waxaad soo qabanaysaa damayrtu inay u qaybsamaan laba qaybo kusoo noqon doonaa qaybta weliba qaybinta oo meel sanaynu ka soo bilaabi doonaa laakiin hadda siduu kitaabku u wado dersiga waxa weeye damaayirka damaayirta marka u horeysa waxaa loo qaybayaa mutakalim iyo mukhaatab iyo iyo aa'ib mar kale haddana damaa'irtii loo qaybiyaa munfasil iyo iyo muttasil munfasilkii markaynu soo qaadanay keligii istaagaya damiirkii keligii istaagaya imisa nooc wey laba noocoo keli wey qaybi waa fii maxali rafcin daa'iman qaybna waa fii maxali nasbin daa'iman icraabku marka la helo qaybi waa fii maxali rafcin mubtada iyo faacil iyo waxyaabihii marfuuc ah ayuu dhacaa damiirkaasi oo damiirka ka bilaabma ana iyo naxnu ila akhiri qaybna waa damayarta munfasilka qaybta labaadi waa fii maxali nasbin daa'ima mafcuulu bihi iyo wax lamid ay noqdaan mafcuulu bihi iyo wax lamid a ah. waa qaybta iyaaya iyaana ka bilaaban marka munfasilku labadaa noocoo keliya weeyaan wuxuu yidhi tamriinaadka ijcal kula smin min alasmaa ilaatiya khabaran likuli ma yunaasibhu min damaa'ir rafci munfasila asmaadan soo socota khabar ka dhig waxaad khabar uga dhigtaa mubtada damiir ah oo munaasib ku ah oo ah damaa'iru rafci munfasila kuwii godaalka idan mubtada u keen buu ku leeyahy damiira iyaaye markaa dee ma noqon karta mubtada idan iyadu waa fii maxalli nasbin weligeeda mafcuul bihi iyo wax lamid un bay dhahdaa waa noocii ana ee mubtadaha noqonaya keen muiicatun waa khabarkii tu muiicada maxaad odhanaysaa markaa maxaan ka horreysinaa damiirka noocee munaasabka anti muiicatun hadday iyadu hadlaysana maxay odhan lahayd gabadhaas ana muiicatun haddii ay maqantaoo ka sheekaynaynana maxay noqon lahayd hiya muiicatun saddexdaasba waa sax ana muiicatun iyadu marka hadlaysa saas odhanaysa haddii lala hadlayana anti muicatu hadday maqan tahayna hiya muicatu muhadabaani waa laba edeb leh laba akhlaaq leh aye huma aybkii baad ka bilowdeen mukhaaab baynu ka bilaabi karnaa antuma muhadabaani abadiinaaslabadiinaasi waxaa tihin labadiinani waxaa tihin maxay muhadabaani dad akhlaaq leh iyo huma muhadabaani waxa kaloo mid saddexaad baa jira naxnu hadday labadoodu hadlayaan maxay odhanayaan naxnu muhadabaani bay odhanayaan naxnu qaa'imaani bay odhanayaan nadiifun ana nadiifun waa ninkii baa odhanaya anta nadiifun ama huwa nadiifun kuramaa dadka yani jamcu kariimi wey dad wanaagsan oo khiyaara antum kuramaa haye hum kuramaa mid baa dhiman naxnu kuramaa nashiitataani waa laba gabdhood antumaa nashiitataan humaa nashiitataan iyo naxnu nashiitataan muxsinaatun kuwa muxsinaada haween muxsinaada ixsaan sameeya samafal badan haye horta hadday iyagu hadlayaan maxay odhanayaan dumarkii naxnu muxsinaatun marka lala hadlayo antunna muxsinaatun hadday maqan yihiin hunna intuba waa munaasib اثنين حول ضمير المتكلم في الجمل الآتية إلى جميع ضمائر الرفع المنفصلة بحيث يكون الخبر مطابقا لكل مبتدا وهي أنا مجتهد حول ضمير المتكلم ضميرك المتكلم كالك كجرا وأنا waxaad u badashaa fi ljumla alaatiya fi ljumla alaatiya ila jamiici damaa'ir rafci lmunfasila u bedel dhammaan damaa'ir rafci lmunfasila labiyo tobankii baxayثu yakunu lkhabaru laakiin waa inuu khabarku noqdo oo mujtahidun ah mutaabiqan mid waafaqsan bikuli mubtadain markaad damiirka mubtadaha bedesho khabarkana waafaji ana mujtahidun maxaa ku xiga ana maxaa ku xiga damiirka maxaa ku xiga naxnu aye naxnu mujtahiduun sidaas dadku markay badan yihin labada qof naxnu mujtahidaan waa iska odhan kara naxnu mujtahidaan ama naxnu mujtahidatan hadday dumar yihin waayahay anta mujtahidun anti mujtahidatun antuma mujtahidaani ama mujtahidataani antum mujtahiduun antunna mujtahidaat soma jab maanusan antunna mujtahidaat huwa مجتهد هي هي مجتهدة هما هما مجتهدان ama mujtahidataani labadii gabdhood humaa mujtahidaani waa laba nin sheegaysa humaa mujtahidataani laba gabdhood baad sheegay hum mujtahiduun hunna jamcaan saalim jamci hunna jamcaan saalim jamci mujtahidaat mujtahidaat ثلاثة ضع ضميرا منفصلا ضمير منفصلا meeshan dhig خاصا بالنصب oo نصب ku gaara ليكون مفعولا به في الجمل الآتية si uu مفعول به u noqdo si uu مفعول به u noqdo qaybta مفعول به noqonaysa ee نصبha ku gaar ahayd maxay ahayd أنا iyo نحن miyay iyaaya iyo iyaana iyaaka iyaahu ayeh maxaa la odhanayaa yaa saailu buu yidhi acطaa almuxsinu yaa saailu soo ma odhan acطaa almuxsinu iyaaya acطa almuxsinu hadduu saa'il kale la hadlayu le hebelow aniguu isiiye iyaaya acطaa almuxsinu ama iyaahu iyaahu acطa almuxsinu albint اlmuhadabatu iyaaha madaxa annaasu ama yaa faatimatu iyaaki dacat اlmucallimatu yaa faatimatu iyaaki adigay dacad almucallimatu mucallimadu u yeedhay aday ku yeedhay yaa saalixuun iyaakum ahaaba allah idinkaa ilaahay yani abaal idin siiyey yaa saailuna mukhaaabaan iyadna ka dhigayna waxaan oanaya iyaaka yaa saailu iyaaka acطa almuxsinu adiguu ku siiyey qofka muxsinka iyaahu iyo iyaaka iyo kuwaas weeye namuudaj fi lcraab iyaahu isaguu caalaja abiibu dhakhtar ku daweeyey iyaahu caalaja abiibu markaad craabayso caalaja waa ficil maadi abiibuna waa faacilki iyaahu damiirka munfasilka ee soo hormaray waa mafcuulkii caalaja abiibu iyaahu iyaahu isagu waa mafcuulkii caalaja daweeyey aabiibu dhakhtar iyaahu mafcuulu bihi muqadam sida iyaaka nacbudu waa sidaas iyaaka waa mafcuulu bihi muqadam mabni cala dami iyaahu damiirkaasi akhirkiisuu godan yahay damaa lagu bineeyey fii maxali nasbinna wey idan waa mafcuulu bihi caalajana waa ficlu maadi mabni cala alfatxi abiibun waa faacil marfuuc inta badan iyaahu iyo way soo hormaraan markay mafcuul yihiin iyagaa soo hormar acrib iljumal alaatiya jumlooyinkan icraab antum nujabaau waxaad tihiin dad sharaf leh ayaa tihiin jamcu najiibin antum nujabaau antum waa damiirkaasi waa damiirun munfasil mise waa muttasil munfasil fii maxalli rafcin mubtada fii maxali rafcin mubtada nujabaau khabar marfuuc wcalaamatu rafci adam naxnu raaduun damiiru munfasil fii maxali rafcin mubtada raaduunana waa khabarkii خبر مبتدا مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر صالح والنون عوض عن التويل في الاسم المفرد إياك يحترم الناس إياك وضمير آه منفصل siduu isagu iraab adaad u iraabtana waa sax oo tidhaahdo mafcuulu bihi muqadam aad ka bilowdo mabni cala alfatxi fii maxali nasbin aad laakiin iyaaka waxaa kala odhan kartaa damiirun wey munfasilun mabniyun cala alfatxi iyaaka kaafka u dambeeya markaan eegno fii maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam waa mafcuulu bihi yaxtarimuna waa ficil mudaaric marfuuc lam turafic adama annaasuna waa faacil marfuuc wa calaamatu rafci adam iyaaka yaxtarimu الnaasu yaxtarimu الnaasu iyaaka wey macno dadku waxay ixtiraamaan way ku ixtiraamaan adigay ku ixtiraamaan huna صadiiqaat iyagu waa saaxiibo waa gabdho saaxiiba ama haween dumar saaxiiba huna damiiru munfasil raabka ugu fiican ka damiiru munfasil mabniy calى اlfatxi huna fii maxali rafcin mubtada antum iyo naxnu iyo huna iyo waa noocii mubtadaa noqonay sadiiqaatuna waa khabar marfuuc calaamatu rafci adam laakiin iyaaka mubtada ma noqoto iyaaka iyo anwaacda kale mubtada ma noqdaan mafcuulu bihi unbay noqdaan lannu halka dambaad ka garanaysaa yaxtarimu الnaasu ficil mudaaric bay yaxtarimu الnaasu dadku waxay ixtiraamaan mafcuulkii baa dhiman iyaaka الضمير المتصل halkaan ku dayno والله سبحانه وتعالى أعلم